alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وsaxbihi aجmaciin allahuma اnfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wزidna cilma baabu qaala اlmuصنif abu cabdillahi mxamed bn ismaaciil bn ibrahim الbukhaarي baabu fardi mawaaqiiti اlxaji wاlcumra wuxuu leeyahay cumar odayaasha darsiga dhegeysan jiray kamid ah xalay nala dhegeystay darsiga yaa go-ay dhintay markaa saa ku dhintay marka allah naxariisto ninkaas ilaahay naxariistiisa hasiiyo insha allahu tacaala ilahay qabriga u waasiciyo naarta allah ka badbaadiyo jannada allah geliyo insha allah <clears throat> naam darsigeeni xalayto aayaddii aan soo maray fii suurati alambiya aan ku sheegnay fijaaja suuratu nuuxna way ku jirtay fii suurati ambiyaa aayadda soddon iyo koobaad wajacalnaa fi اlardi rawaasiya an tamiida bihim wajacalnaa fiiha fijaaja subula lacalahum yahtaduun marka ambiyana ku jirtay baabu fardi mawaaqiiti اlxaji wاlcumra <clears throat> wuxuu ku saabsan yahay fardi mawaaqiiti اlxaj xajka mawaaqiiddiisa faradnimadeeda in la xadeeyey oo la waqtiyeeyey oo la xadeeyey iyo waalcumrati fardi mawaaqiiti alcumrati cumrada mawaaqiiddeeda faradkeeda iyo waajibnimadeeda yan lafdigaa farada waa imaan doonto bimacnaa xadada inay tahay waa xadeeyey iyo waa farad yeelay oo waajib weeyaan xajka markii laga hadlayo si guud ahaaneed wuxuu leeyahay arkaan iyo waajibaad iyo sunan waxaa dhanka kale jirta waxa la yidhaahdaa maxduuraat waxyaalo laga xarimay la xarimay oon la ogoleen xaajiga iyo qofka muctamirka ee cumraysanaya inuu la imaado aan loola ogoleyn oo bannaanayn qaar rab xajka burinaya qaar rab dhimaya arkaantiisa waxaa ka mid a ah alixraam in qofka xaajiga ama muctamirka uu niyadii la yimaado ixraamka waxaa la dhahaa niyat niyatu dukuuli nusuki camalka xajka gelitaankaas inaad niyooto ayaa ixraam la yidhaahdaa waxaa ka mid a ah arkaanta wuquufu carafa in carafa la istaago maalinta sagaalka ay tahay bisha dilxija in carafa la istaago bacda zawaal qoraxda markay zuusha duhur la gaaro kadib ilaa iyo habeenkaa ka dambeeya waaga ilaa uu ka baryaayay intaa waktigeeda waad joogaa waa joogaa intaa in kamida mida waa inuu qofka istaago in kamida mida waxaa ka mid a arkaanta xajka dawaafka la yidhaahdo dawaafu alifaada ee bilaabanaya maalinta tobnaad ee bisha dilxija iyo tobanka taha bilaabanaya asacyu bayna asafa walmarwa ka mid a arkaanta afartaas waa isku waafaqsan yihiin waana waaji waa arkaanaha waaweyn bay kamid tahay waajibaadka waxaa ka mid ah waxaan ihi alixraam baa arkaantii ka mid a ah, in la xarmado in laga soo xarmado miiqaadkana waajib weeye xarmashada iyo niyadu waa rukni inama alacmaalu binniyaad waayo maba asaxaya xajka haddaadan niyoonin inaad markaad niyo niyoonaysa aada joogto meel laga niyoodo iyo makaan mawaaqiid la yihahdo aad taagan tahayna waajibaadku ka mid yihi waxaa waajibaadka ka mida ah dawaafka la yidhaahdo dawaaf ulwadaaca mabiidka mino la baryaayo saddexda beri ama labada beri ee mino la baryaayo ramyuljimaar dhagaxyaha la tuuranayo carafa wuquufkeeda rukni buu ahaaye inaad gabalka ugu riddo ayaduna waajibaadka ka mid tahay maalinta gabalka uu kuu dhaco musdelifo in la baryo habeenka tobnaad waajibaadka ka mid tahay waajibaadkaas iyo arkaanta waxay ku kala duwan yihiin rukni haddaad ka tagto xajkii waa kaa halaabay inaad la imaato oo sanadka lala imaato haddaad markaada gaari karin carafa ninkii ka taga xajga ma jiro xajkiisana cumru intuu u bedelo taxallulu galbanaya kadib xaj kalo ayuu soo xajinayaa amaa waajibaadka qofkii ka taga waxa uu lagu leeyahay inuu neef gowraco nusub waxaa la yidhahdo ayaa lagu leeyahay waxaa lamida ah hadduu maxduuraadka ku dhaco waxyaalaha laga xarimay xaajiga ilaa sagaal baa ugu badan yaa ugu mashhuursan sagaal ay kamid tahay madaxa la dado ay kamid tahay diibka iyo barafuun la isticmaalo ay kamid tahay in waxyaalaha tarfiiha cidyaha laiska jaro iyo waxyaalahaas oo kale waxyaalaha maxduuraatulxiraamka jimaacii iyo nikaaxii iyo caqdigii iyo khidmadii iyo waxaaso dhan baa soo wada gelay ayaguna qofkii ka tagaa intooda badan maxduuraadkaas geed la gooyey mxuu aha sayd ugaadh la ugaadhay ugaadh la ugaadhay ayaa ka mid ah waxaa ku waajibaya intooda badan isaguna gawrac baa ku waajibaya qaarkoodna haddii hadduu ugaadh iyo ku dhaco fajazaau milu maa qatala min annacam weeyaan iyadu kafaaro ayaa ku waajibaysa haddii islaantiisa ku dhacana iyaduna xajku waa ka buro sanad kalu soo xajinaya kafaarana waa jirtaa marka halkan marka musanifka wuxuu ka hadlaya waxa la yidhaahdaa mawaaqiit mawaaqiitu waa jamcu miiqaat miiqaatkuna laba u qaybsamaa wuxuu hadda ka hadlaya waa makaanihi alxaju ashhuru macluumaat baabka aayaddaas u baabaysan doono yuu kaga hadli doonaa almawaaqiit azamaaniya amaa mawaaqiidda makaaniga ah ilaa shan buu keeni doonaa musanifka xadiiska nabiga alay slam ku sugan shantaa iyada ah iyo dadka kasoo loo calaameeye loo asteeyey iyo dadka soo maraya meesha ayadaa inay ka soo xarman doonaan intaba waa ku caddayn doonaa mawaaqiid almakaaniya la yihahda ama almawaaqiid azamaniya waa saddexda bilood ee la yidhaahdo shawaal iyo dilqacdo iyo dilxijo toddoba toddobaatan maalmood baa la dhaha laba bilood oo kaamila iyo tobanka beri ashuru dilxija u horeysa lakiin markii bilaha laga hadlayo ashhuru waa saddex bilood wey bisha soonfur la yidhaahdo sidataal iyo carafa af soomaaliga shawaalun wa dilqicda saddexdaasa waa la ashhuru baa la dhahaayo xajka ayaa saddexdaas bilood mid wakti kamidoo ma la imaan karta niyoon kartaa xaj niyoon kartaa amaa cumradu iyadu xilli kastaba sanadka xilli kastaba waa furan tahay allahuma inaad markaa xaj ifraad inaad ku jirtay oo xajkii ifraadkaa markaa ku dhex jirta mooyeene xilligii cumrada lagu dari lahaan aad soo gudubtay laakiin inta kale waa ku bannaan tahay inaad cumraysato xilli walbaba marka mawaaqiidda iyada iyo meelaha laga soo xarmanayo waa waajib saan sheegnay in ayadoo oodan gaarin aad sii niyootana khilaafun bayna alculamaa waa isku khilaafsan yihiin qaar baa waxay qabaan inaad iska sii niyooon karto qaarna waxay leeyihin maya ma banaana ko waxay leeyihin jaa'iz maca alkaraaha way bannaanta lakin karaahiyaan ku jirta aqwaasha culamada marka khilaaf wey masalada sida laakiin axwadka ixtiyaadka waxaa weeye in nabiga calayh isalaatu wasalaam si u xadiday meelaha laga soo xarmado inuu qofkaba ka baqo in mawaaqiidda ayadaa uu garan waayo ama uu maro isagoo is ogeyn diyaaradaho kale marka diyaarada la saaran yahay dee meeshii miiqaadka diyaaradda way dheeraysaa oradkeeda miiqaadka waxaa dhici karta mararka qaar in laguba sheegi waayo ama adoo hurdada aad dhaafto oo gudubto ayaa dhici karta haddaad ka sii niyooto lilixtiyaadi laa ba'sa in sha allah dhib laha qaala اlmusanifu raximah اllah xadaanaa malik ibnu ismaaciil qaala xadaanaa zuhayr zuhayr ibnu mucaawiyata aljucfi abu khayhama aad muslim baa oga wariya abu khayhama zuhayr sheekhiisa weye laakiin bukhaari sheekha labaad buu dhigay زuhayr bn mucaawiyaة الjucfi qaala xadaثanii zayd bn jubayri anahu ataa cabdالlahi cabdالlahi bn cumar radي الlahu canهuma buu u yimid fii manzilihi gurigiisa ugu yimid meeshuu deganaa ee cibaadada iyo camalka kaga jiray walahu fusطaatun asagoo teendha ay u sugnaatay iyo wa suraadiqu arda daash arda suraadiq waxaa weeyaan guriga hordiisa oo saa intii loo yar xeelo arda ahaan korkana xoogo daash ahaana laga yardado marka waa goso iyo arda iyo waxaad tidhaahdaba ayaa teendadiisa hortiisana ugu yar qollosanoo qolladba u samaysan suraadiqu waa guri muxiidkiisa iyo wareegiisa saa u wareegsan ayaa la yihahda axaata bihim suraadiquha waa ku ila leey fasa'altuhu waxaan su-aalay min ayna xaggee buu yajuuzu bannaan yahay an actamira inaan ka so cumraysto xaggee ii bannaan inaan kasoo cumraysto oo cumrada kasoo niyoodo qaala wuxuu yidhi faradahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigaa farad yaa xadiday farada manaa xadada wawaqata wuxuu waqtiya u xadeeyey liahli majdin reer najdi qarna meeshaa qarnin la yihahdo qarni manaazil baa la dhahaa qarnu thacaalibna waa la yihahdaa asayl اlkabiir baa hadda loo yaqaanaa asayl alkabiir waadi muxrim waadi muxrimna isagana tog ku yaalo lagu magacdaray oo waadi muxrim la yihahdo meeshan la yihahdo daaif ayay ku dhowdahay waa meesha nabiga calayh الsalaatu wasalaam markii intuu daaif tegay reer daaif u tegay banu cabdiyaaliil bn cabdikulaal uu dabcay inuu ka helo magangeliyo uu diinta ku faafiyo waddankoodii oo iyagana ilaaliyaan waa kii ay si xun oola tasaru oola tacaamileen nabiga calayh salaam majaaniinta iyo sufahada ay nabiga calayh salaam ku dalbeen kadibna waa kii isagoo murugaysan mawlihiisi zeed la socda famaa afaqtu xataa biqarni thacaalibi meeshaa markuu marayo nabi miirsaday meeshaa malakuljibaal iyo jibriil iyo ugu imaadeen qarna meeshaa qarnu najdi nimanka reer najdi dhulkaa hadda eh, riyaad iyo dhulkaasi ayaa la yidhaahdaa qasiim iyo halkaasi ka xarmanaya markay soo marayaan waliahli lmadiinati reer madiinana madiinatu rasuulillaah sala allahu alayh waalih wasalam dalxulayfa dulxulayfa meeshiay ka soo xarmanayaan xalfaa waa geed meesha ka bixi jiro nagaara ayuu ahaa xalfuhu marka dulxulayfa waana miiqaadka markii xaramka maka la joogo miaaqiida ugu fog xagga maka uga fog wey dulxulayfa kuwa kale marxalatayn meelaas u jiraa lakiin middan waa ka fog tahay waa madiine agteeda dalxulayfa hadda waxaa la dhahaa abyaaru cali abyaaru cali aal baa meesha ku hori jiray cali loo nisbeeyo wali ahli shaam reer shaamna aljuxfa meesha la yidhahda juxfa waxaa kaloo la yidhahdaa mahyaca meeshii nabiga sala allah alay sl markuu madiine tegey iyadoo jiro badan iyo cudurro fara badan ay ka jirta madiina saxaabadii ku wada qandhadeen ilaahay intuu beriyey uu yidhi ilaahu cudurkeeda naga qaad madiina oo mahayacagge meeshaasoo markaa gaale iyo ay ku dhawaayeen ama khara ahayd dad camaaleqa la yidhaahda deganaayoo ishtaaxahu saylu bay dheheen fasumiya juxfa daad baa maray meel cudur badan ba marka dambe noqotay oon la mari karin walidaalika meel qaryo oo u dhowo raabuq la yidhaahdo ayaa hadda laga cumraystaa oo laga xarmadaa oo laga xajiyaa oo laga niyoodaa ilaa meeshii meel lama degaan ay noqotay inkastoo hadda ay leeyihiin masjid weyn baa laga agdhisay meeshaasoo la maro marka hadda wuxuu kuu sheegay meeqa qarnan wadalxulayfa wاljuxfa saddex buu kuu sheegay aa ku imaan doontaa kuwa kalena baabu qowli اllahi tacaala ilahay qowlkiisuu ku saabsan yahay uu yihi watazawaduu saayqaata faina khayra zaadi taqwa zaay iyo zaad waxaa u khayr badan ataqwa taqwada in loo saay ama sahay wax loo qaato taqwada ugu khayr badan sidaad xadiidku ku imaan doona adoo taqwadaada iyo alla kacabsigaada isku diyaariya oo sahaydaadii u qaata oo daacadaadii u diyaarsada wixii ku hagaajin lahaa ayaa ugu wanaagsan aakharana de wax loo qaata taqwada ayaa ugu sahay ugu fiican zaadka de waxaa weeyaan mid xisi iyo mid macnawi ah labadaasuu noqdaa qaala xadaثana yaحya اbalki yaحya bnu bishr qaala xadaثana shabaaba ibn cabdiرaحmaan الnaxwi can warqa warqa ibn cumar ibn kurayb can camr ibn dinaar can cikrima cikrima mawla bn cabaas can ibni cabaasin cabdullahi bni cabaas radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana ahlulyamani reer yaman waxay ahaan jireen yaxujuuna kuwa xajiya walaa yatazawaduuna sahayna mayna soo qaadan jirin sahayba may soo qaadan jirin iska soo dhaqaaqi jireen waase haddii la yidhaahdana wayaquuluuna waxay dhihi jireen naxnu almutawakiluun kuwa mutawakiliinta ilahay tala saartaan nahay ilahay baan tala saaranaynaa sahay iyo dhaqaale iyo adduun isku mashquuli mayno ayay dhihi jireen faidaa qadimuu makata markay maka soo galaan sa'aluu naas dadkii weydiisan jireen markii maka la imaado oy dhaba dhab gaadho saal ma wataan see la yeeli dawarsi bay bilaabi jireen wax nasiya bay dhihi jireen faanzla allahu tacala ilahay baa soo dejiyey watazawaduu fa khayra zaadi taqwa saay qaata wax loo saay qaato taqwada ayaa ugu khayr badan taqwadaas oo loo saay qaataba tawakulkii bay ka mid tahay icqalha wa weeyaan inaad asbaabta la imaato asbaabta inaad la imaato tawakulka ka hor imaan maayo inaad asbaabtana la imaato ilaahayna ictimaado cuskataa la rabaa rawaahu ibnu cuyaynata can camar can cikrima mursala riwaayada dambe ee cikrime ayay ku dhammaatay cikrimana waa taabici wuxuu taabici kor yeelana mursal baa la yihahdaa almursalu maa rafacahu taabiciyu ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam ba la yihahdaa mursalu minhu saxaabiyun saqad keliya waxaa weeyaan xoogow waxaa ku sugan ma aha ma faahfaahsana haddii la og waxa dhacay inuu saxaabi yahay dhibaato maba ahaateenba ee waxaa weeyaan maa rafacahu taabiciyu ilaa rasuuli illah baa mursal ihahdaa marka taabicigaasi wuxuu riday ma saxaabibaa ma taabici baa ku jiro saxaabiga ka sokeeya taasaa la kala garan waaye haddii la ogyahay inuu saxaabiga waxa meesha ka maqan asaxaaba kulluhum cuduul shaki garasho dhibaato ma lahaateen dhibaato ma lahaateen ee waxa mursalku uu daciif u noqday waxaa weeye cabsi laga qabo waxa meesha ka dhacay inuu yahay taabici leanna waxaa la arkay taabici taabici ka warin manayu taabici taabici kale kasii warina waa la arkay marka taabicigaasi meesha ku jirana sida saxaabada oo kale macsuum maaha saxaabada nabiga calayh isalaatu wasalaam cumuuman iyagoo guud ahaan marka la fiiriyo jumla ahaan ayay yihiin macsuum yihiin afraad afraad iyo shaqsi shaqsi maaha waxaa laga hadlayo cuduul wey macnaha cuduul weeyaan oo xaggan xadiidka marka laga fiirinayo waxyaala lagu daciifiyo way ka nabadgaleen way ka nabadgaleen laakiin taabici taas ayaa taskiyada ma haysto isagoo daciifa ah la arkay isagoo hiqaa ah la arkay isagoo fiqanimadiisu ay kala duwan tahay oo kala koreeya la arkay saa darteed buu daciif yahay marka cikrima riwaayadiisa waa mursal laakiin mursalkaas dhibaato ma laho riwaayatu warqa warqa binu cumar riwaayadiisaasi can camr binu dinar an cikrima can ibni cabaas ayaa kaaga filan kaasaa kaaga filan marka wixii saasoo kale oo musanifka uu mutaabac ahaan u keeno waxba xadiidka iyo kitaabka ma dhibayso dhib uma keenayso baabu muhilu muhilu ahli makata reer maka meesha ay ka xarmanayaan lilxaji xajka iyo walcumrati cumrada hadday reer maka inay xajiyaan cumraysaan rabaan ma dadka kale lamid yihiin oon baxayaan ayagu misa meeshay joogaan bay ka xarmanayaan wuu kala qaadi xaj iyo cumra loo kala qaadi doona xadaثana musa bn ismaaciil tabudaki qaala xadaثana whayb bnu khaalidin qaala xadaثana ibnu daawuus cabdullahi bn daawuus ibnu kaysaan can abihi daawuus can ibni cabaasin radi allahu canهuma qaal nabiga wuxuu yihi in nabiya qaala ibn cabaas wuxuu yihi ina الnabiya salى الlahu alيه wasalam waqata liahli اmadina dalxulayfa mashhad alxulayfa la yidhaahdo reer madiina loo xadeeyey markay soo maraayaan hadday xaj ujeedaan hadday cumro ujeedaan halkaasi ka niyanayaan oo labayka xajan ama labayka cumratan ama qiraan iyo isku darid wa riaahli shaam reer shaamna aljuxfata meesha juxfa la yidhaahdo juxfa ama mahyaca raabiq meel la yirahdo hadda laga cumraysta laga xajiya laga cumraysta laga soo niyoodaa waliahli najdi reer najdina qarna almanaasili meesha qarnumanaazil la yidhaahdo asayl alkabiir waraa ahlu yaman reer yamaneedna yalamlam waa ka riwaaya ibna cabaas waxaa lagu kordhiyey yaman xagee ka xarman yalamlam baa layidhi xagga saaxilka iyo ku taallaa hadda asacdiya la yihahda meesha laga soo xarmado asacdiya huna lahuna waliman ataa calayhina buu nabi qaala nabigu wuxuu yihi huna amaakintaas la sheeg sheegay afarta ah lahuna dadkaa la sheegay baa iskale oo ka soo xarmani waliman dadna way ka soo xarmanayaan ataa yimaada calayhina mawaaqiidda kor kaga imaada min ayri ahlihina min gayrihina kuwaa la sheegay ee degan ehelkood kuwa aan ahayn oo miman dada araada alxaja xaj doonaya walcumrata cumro doonaya qofka xaja cumro doonaya kor kaga imaada ee reer yamaneedba ma aha waa inagoo kale waxaan dul maraynaa badahaan kor maraynaa iyo cadan iyo markaas hadeena miiqaadka la dul mari dadkaas marka iyaguna waliman eh, ataa calayhina ay soo gelayaan dadka kor kaga imaanaya ee min gayrihina dadkaa degan aan ahayn miman araada alxaja dadka xaj doonaya walcumrata qofkii xaj iyo cumro doonaya wey waxaase washa ku jirta haddaadan xaj iyo cumro doonaynin miiqaadka waa iska mari kartaa qowlkaasa saxiixa maka waa tegi kartaa adoon xajna u soconin cumrona u soconin waa iska tegi kartaa daro walbaa tahay shaqaalaad iska tahay dadkii xujaydaadaad u khidmaynaysaa waa iska tegi kartaa laakiin miman araada alxaja walcumra qofka xaj iyo cumro doonaya miiqaadkaa inuu gudbo ma banaana isagoo niyoonin oo xarmanin inuu gudbo ma banaana hadduu gudbona dhiig baa lagu leeyahy neef inuu gowraco laga rabaa waman kaana duuna dalika meelaha afarta ee hadda laguu sheegay ninkii ka sokeeya xaggee buu sokeeya dhanka ma ku jiraa miiqaadkii baaba kor ka jira maku asagaa ma ka xigaba ma miiqaadka ku noqoa la dhihi maya fa min xayثu ansha'a meesha uu ka bilaabay socodka iyo safarta halkaas uga xarman maka wuxuu degan yahay wuxuu udhexeeya bayna makata wاlmawaaqiit mawaaqiiddaa mid kamida ah iyo maka udhexeeya miiqaad ku noqon la mahaye halkaa uu joogu ka miiran soo soco ilaa maka qofka dulaadkeeda qofka degan halkaas kusii nuyoon maka soo gal xataa ahlu makata reer makaba min makata makay ka xarmanayaan soo maarti marka muhillu ahli makata lilxaji walcumradaasi jawaabteedu wataas xataa ahlu makata reer makaba min makata makay ka xarman waxaa maka reer maka marka lagu leeyahayna waa ka la yidhaahdo muqiimka degan ee maka degan ee makawigaah iyo midka aafaaqiga ahee aan maka degin ee cumray wax intuu ku imaaday hadhow inuu ka xajiyo raba ama meeshaba sii yarjoogay maalmo sii joogo sii horeeyey intaba reer makaa lagu umbaari intaba reer makaa lagu xumbaari oo waxaa laga hadlaya waa xajka hadduu xaj rabo maka gudaheedu ka xarmanaya iyo xaramka iyo meesha uu joogo hadduu laakiin cumro rabo waa inuu xaramka ka baxo xilli uu tago reer maka iyo dadka maka jooga xaram hadday cumro rabaan waa inay xaramka intay ka baxaan ay tagaan xilliga xilligana tanciim baa ugu dhow tanciim iyo meelaha kale ee ka baxsan xaramka halkaasuu cumrada ka soo niyoonaya ee xajka wey waxaa lagu leeyahay xata ahlu makata min maka waa xajka ah, sida dadka kale mawaaqiida ma aadaayo qaala اmusanifu baabu miiqaatu ahli اmadiina reer madiina xadiidkii haddaada uu kuu aruuriyey bu haddana mid walba qolo walba baabaysan miiqaatu ahli اlmadiina reer madiina meesha kasoo xarmanayaan ee kasoo niyoonayaan xajka ama cumrada walaa yuhiluuna wa baabun laa yuhiluun inayna xarmanaynin qabla dilxulayfa dilxulayfa horteed soo maartid bukhari waa cad yahay isaga wuxuu ku leeyahay miiqaadka intaan la gaadhin ma sii xarman karti sababtuna waxaa weeyaan nabiga hadyigiisa sala allahu alيh wasalam qawla wa ficla waxaa ku sugan in mawaaqiidda marka la marayo in laga xarmado qowlkiisana waa ahaa oo yuhillu ahli madinata min dilxulayfa ficilkiisana waa ahaayoo nabiga calayh الsalaatu wasalaam xajkiisa iyo cumradiisa halkaasu ka armaday halkaasu ka xarmaday qaar culimada kamid ah waxay qabaan in kor in laga soo xarman karo lakiin saxaabada cuثmaan bin cafaan radi allahu canhu waa diiday qola khuraasaan ka soo xarmatay wuxuu yihi maya ah, in laga soo armado waa in mawaaqiidda laga soo xarmado alimaam maalik raximahullah markii la weydiiyey wuxuu yihi akrahu dalika waa nacayaa ma wanaagsana buu yihi marka qofaa weydiiya wuxuu yihi masjidka nabiga haddaan ka soo xarmado anoon dulxudayfaba gaarin ka waran maya wuxuu yihi dulxudayfe ka xarmado arrintaas aniga waan nacayaay markaasuu wuxuu yihi haddee ziyaado baan la imaaday oo xaggaasaa ka soo bilaabay oo anoo muxrim ama dulxudayfe soo maray markaasuu wuxuu yihi khaafu calaa nafsika alfitna fitnaan ka baqayaa inay kugu dhacdo falyaxdaru aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum an tusiibahum fitna tanaan ka baqayaa buu yihi inay fitno ay asiibto qofka khilaafaya nabiga alayh الsalaatu wasalaam xadaثna cabdالlahi بn yuسف التnisi akhbarana malik can naafic can cabd لlahi bn cmr radi allahu canهuma ana rasul la sl slm qaal yuhilu ahlu اlmadiina reer madiina waxay ka xarman hilaalku waa rafcu الsawti bالtalbiya wاlixraam xarmashada oo lagu dhawaaqo labayk allahuma xaj yani niyada asalku waa qalbiga laakiin xajka waxaa banaan inaad ku dhawaaqdo atalafudu biha sunna inaad ku dhawaaqdo ood labayk allahuma xajan tiraahdo hadyigii nabigu wey sala allahu alayh waali wasalam yuhilu ahlulmadiina min dilxulayfa ka xarmanayaan waliahli shaam reer shaamna min aljuxfi kasoo xarman shaam waad gartay wadamadaas faraha badanee hadda wadamada loo qeybiye hal wadanoo shaam la yihahdo ahaan jiray a dhulka hadda dhibaatada badan ay ka jirto qaarna yuhuud qabsatay qaarna gaal o dhan iskugu tegey ayaa shaam la yidhaahdaa suuriya iyo urdun iyo lubnaan iyo falastiin dhulkaa wey wa ahlu shaam min aljuxfi ka soo xarmani wa ahlu najdin reer najdina min qarnin qarni manaazil qaala cabdullahi wuxuu yidhi cabdullahi bn cumar wabalaganii waxaa soo gaaray ana rasuula اlahi salى اlah alيه wasalam qaala inuu yidhi wayuhilu ahlu اlyamani reer yamanna waxay ka soo xarman min yalamlam yalamlam bay ka soo xarmanayaan warkaas ay soo gaaray buu le marka waa waraca cabdullaahi bn cumar radi allahu canhu iyo cabsidiisa oo wax wala nabiga alay slam ka maqal uu iska ilaalin jiray bay tusaysaa isaga intuu nabiga ka maqlay intaa weeye laakiin yman ah waxaa kasoo xarmanaya reer yaman waxay ka soo xarmanaya lamlam nafdiga ah nabigaasaa kamuna maqal saxaabada nabiga yuu ka maqlay ibnu cabaas iyo jaabir bn cabdilaahi iyo caaisha iyo kayrkood ayaa nabiga calayh salaam ka soo wariyey reer yamaneed inay lamlam kasoo xarmanayaan marka wuxuu leeya wabalaqanii anigu waxaa soo gaaray kama maqale ana rasuula qaal inuu yuhilu ahluyamani miyo lamlam nacam baabu wuxuu ku saabsan yahay muhil ahli shaam reeshaa meesha ay ka soo xarmanayaan xadaanaa musadad bnu musanadin qaala xadaanaa xamaad ibnu zayd can camr bni dinar can daawuus ibni kaysaan can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala waqata rasuulu llah nabiga calayh salaam baa xadeeyey liahli اmadiina reer madiina dalxulayfa meesha la markay marayaan inay soo xarmadaan labeyka xajan ama nawaytu ama ahlaltu ama axramtu intaba way ku banaan tahay inaad tidhaahdo dalxulayfa waliahli shaam reer shaamna aljuxfa meeshaa la yihahdo ka soo xarmanayaan waliahli najdi reer najdina qarna almanaazili meeshaa la yidhaahdo sayl baa hadda la yidhaahda yihaahda wlahlyman reer ymann ylmlm asacdiya fahuna amaakintaa iyo meelaha lagu sheegay lahuna dadkaa la sheegay baa iskaloo ka soo xarman oo loo madaleeyey oo loo waxdeeyey waliman dadna way ka soo niyoonayaan ataa imaada calayhina amaakintaa kor kaga imaada oo min hayri ahlihina dadka degane la sheegay aan ahayn liman dadna ah kaana ahaaday man kuba yuriidu kii doonaya alxaja xaj iyo walcumrata cumro doonaya faman kaana ninkii duunahuna ka sokeeya xagga makuba siixiga famuhalluhu meeshuu ka xarmanaayo ama famuhilhu meeshuu ka xarman min ahlihi meesha ehelkiisa iyo reerkiisa ay degan yihin buu ka xarmanaya wakadalika sidaas weeyaan arrintu saasay ku soconaysaa qofku meesha uu degan yahay xataa ahlu makata ilaa reer makaba ay yuhiluuna ka xarmanayaan minhaa maka gudaheeda ay ka xarmanayaan xajkaa loo wadaa cumrada waxaa niri xagee ka soo xarmanaya reer maka min alxilli Ah, xilliga laftirkiisa hade hadda tanciim tanciim makay ka mid tahay hadda marka hore way ka baxsaneed laakiin waa magaalada maka waa weynaatay tanciim marka makay ka mid tahay naam laakiin xaramka ka mid maaha xaramka kamid maaha oo gaf afka u saaran yahay afka hadda meesha masjidu caaisha la yihahda ay ka xarmatay umuna caaisha radi allahu canha maca akhiya cabdiraxmaan ay ka soo cumraysteen yaa tiirashii nabiyullahi ibraahim meeshuu calaameeyey tiirashii bidaayat alxaram gafuurka u saaran yahay masaajidka ku dhegan yahay intana waa xili intana waa xaram baabu muhili ahli muhili ahli najdin reer najdi meesha kasoo niyoonayaan kasoo xarmanayaan aawey xadaثana caliyu bn cabdillaahi caliyun ibn اmadini qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyayna xafidnaahu buu lehy sufyaan waxaan ka xifdinay xadiidkan min الzuhriy can salim buuna ka wariyey can abihi abihiis cabdullahi waqata الnabiyu ayuu yihi nabigaa xadeeyey xa oo kale ku jirta xadaثana axmed axmed ibnu salix xadaana ibnu wahbin cabdullah ibn wahbi اlmasriy qaala akhbaranii yunus ibnu yaziid can ibni shihaab ya maya maya sidaa waa laga xoog badan yahay sheekh cabdiweliyow waa laga xoog badan yahay waa la yihi axmed bin ciisa laakiin sidaa xooga badan waxaan soo marray hadda ka hor axmedun can ibni wahbin abu abu cabdillahi bn manda soo ma garanaysaan waa soo marray qaacidadaas khilaaf dheer baa ka jira lakin waxaa la rajaxay markii dambe in axmed hadduu ka wariyo ibnu wahbin uu yahay axmed ibnu saalix xadaanaa ibn wahbin cabdullahi ibn wahbi اlmasriy qaala akhbaranii yunis ibnu yaziid can ibni shihaab zuhri can salim bni cabdillahi can abihi radi allahu canhu samictu rasuula lahi sal slam baa maqlo yaquulu leh muhalluna buu xarakeynaya ahlilmadiina reer madiina meeshay ka xarmadaan dulxulayfa weeyaan wamuhallu ahli shaam reer shaamna waxay ka xarmanayaan mahyaca wayaljuxfa weeyaane wa ahlu najdi reer najdina qarnan markaa qarnu weeye qarnu manaasil mahyaca iyo juxfa waa isku mid qaala ibnu cumar radi allahu canhuma zacamuu waxay sheegeen zacmaduna reer xijaaz iyo akhbara iyo qaala iyo u isticmaalaan ee ma aha baiyat lkadib mid la dhihi jiray zacmo aladiina kafaruu an yubcau gaalada lagu dhaliicinayo ma aha been hawaaskoodii ahaa tan waa manaa akhbara wa qaalo wey zacmu waxay sheegeen oo qaalu oo kale ana nabiya sal slam qaala inuu yihi walam asmacu aniga ma maqale saasuu lehy ibnu cumar ani ma maqale laakiin saxaabadu qaar waxay sheegeen inuu nabigu alay salaam yihi wamuhalu ahli اlyamani ylamlan ylamlan bay ka xarman marka xifdiga cabdulahi bn cumar uunan xifdinin nabigana ka maqal macnaheedu saxaabada nabiga alayh salaam kuwan waxay xifdiyaan baa kuwan ka maqnaa kuwan waxay xifdin waayen ku kala xifdisan nin walba wuxuu xifdiya nabiga ka maqlay muunana soo gaarsiiya soo gudbiyey cidoo laftirkooda waxba iska maqleen oo sheekh bay isku ahaayeen marka wuxuu leeyahay aniga toos ogama maqal laakiin saxaabada nabiga ka cabaasin wa jaabira wa caaisha wa jaabirin wa caaisha intaba waa laga wariyey xataa alxaaris binu camr sahmi baabu muhallu man kaana duuna almawaaqiit mawaaqiiddaa hadda laguu sheegay afarta ah qofkii xagga maka ka soo xiga xagee ka xarman xadaanaa qutayba bnu saciid ibnu jamiil qaala xadaanaa xamaad ibnu zayd can camr ibnu diinaar can daawuus ibnu kaysaan can ibni cabaas radi allahu canhuma ana nabi sal slam waqata liahli lmadiina dalxulayfa dalxulayfa ayuu xadeeyey u oo u makaan oga dhigay waliahli shaam reer shaamna aljuxfa juxfa ayaa loo xadeeyey oy ka soo xarmanayaan waliahli yaman reer yamanen iyo lamlam waliahli najdin qarnan fahuna lahuna huna meelahaas la sheegay lahuna dadkaasaa kasoo niyoona kasoo xarman waliman ataa calayhina korka ninka oga imaada meelahaas min hayri ahlihina dadkaan deganayn miman kaana yuriidu lxaja qofka xaj dooni walcumra ilzaam ma aha ilaa wa ilaa hadaad mawaaqiidda amarto waa inaad niyata xaj iyo cumra laazim maaha saas darteed nabigu alayh salaam waa kuu caddeeyey miman kaana yuriidu alxaja walcumra ka laga hadliyo waa qofka xaj iyo cumro doonaya faman kaana duunahuna ilowmaka waa dal magaalo wey magaalooyinka islaamka kamida waa sideed loogu danguto magaalada kale looga dangutaa oo safaraha gala oo baabuurta qulqusho oo waa layskaga gooshaa marka nin kasta oo mawaaqiida soo mara waajibkuma aha ee qofka rabaa inuu xarmado xaj ama cumro kaas weeyaan faman kaana duunahuna mawaaqiidaas ee meelaha ninkii ka sokeeya xagga makuxiga fa min ahlihi reerkiisu ka xarmanay meeshuu degan yahay xataa ina ahla makata reer makaba yuhiluuna minha makay ka xarmanayaan baabu muhali ahli yaman reer yaman meeshay ka xarmanayaan xadaثna mclى بن asdi qal xadaثna whayb بن khaalid an cabd لlah بn طاawus an abihi طاawus an iبn cabاsi radي الlahu canهuma أن النabiya slى الlaه عليه وsلم nabigu waqta لأhli الmadina dxulayfa wلأhli sham الjuxfa wلأhli najdin qarn الmanaaزil wلأhli ymn ylmlm afartaas muran kama taagna mid shanaad baa imaan doonto laisku haysto ma nabiga xadeeyey mise cumar huna liأhlihina afartaa meele la sheegay dadkaa la sheegay horta way iska leeyihin ayagaa soo geli dukuul awali magacoodii iyo magaashii baa laisku qabtay walikuli aatinse qof kastaoo imaado ataa imaada imaado kastaoo yimaada calayhina kor kaga imaada oo min kayrihim dadkaa la sheegay aan ahayn laakiin minman araada alxaja walcumra qofka xaj iyo cumro doonayaa asaguna meeshaa ku soo aadan buu ka xarman karaa faman kaana ninkii mawaaqiidda hoose jooga oo miiqaadka kore ee dulxulayfo taga asagana waa u jiraa faman kaana duuna daalika ninkii ka sokeeya oo xagga makaba siixiga orod laabo la dhihi maayo famin xayu anshaa meeshuu ka bilaabay safartiisa ee gurigiisa ayuu ka niyoona labayk allahuma xajan xataa ahlu makata min maka reer makaba maka gudaheeday ka xarmanayaan ee waxba mawaaqiidda aada la dhihi maayo ama xilli ubaxa la dhihi maayo haddii xaj rabaan qofka laakiin mawaaqiiddaasi soo gudba isagoo niyoonin unbuu is arkaa isagoo dhexda maraya weliba muuna niyoonin dib buu u laabtay oo mawaaqiiddiibuu kusoo laabtay miiqaadkiisiibuu kusoo laabtay xajkii ixraamkiisa waa asaxay wax dhiigoo lagu leeyahan ma laha laakiin hadduu iska soo niyoodo oo soo tago markaa way marka laleeyahay calayhi dan ibn cabaas radi allahu canhu baa ahartaa wariya oo laga sheegay baabu daatu cirqin meesha la yidhahdo daatu cirq liahli lciraaq reer ciraaq baa ka soo xarman daatu cirqi meesha la yihahdo xadaثana caliy bnu muslim qaala xadaثana cabdullahi bnu numayr qaala xadaثana cubaydullahi can naafici can ibni cumara radi allahu canhuma qaal lama futixa haadani اlmisraan markii la furay labadan magaalo waa kuufa iyo basra xilligii cumar radi allahu canhu baana la qabtay ardu sawaad dhulka ciraaq ayaa la qabtay nimankii furus la dhihi jiray iyo eh, kayaasirawi kuwaasaa laga qabtay oo dhulkaasi laga laga laga wareejiyey gacanta muslimiinta waktiga cumar bay soo gashay radi allahu canhu laba magaaloo kuufiya basre la yihahdo saxaabadu iyo caskarkii muslimiinta ay degeen yaa magaalo noqotay oo u horeysay meel muslimiinta ay magaalaystaan marka labadaa magaalo markii la furay dhulkaa shaamna ruum baa laga qabtay dhulkaa shaam ruum baa laga qabtay waqtigii cumar baa iyaguna la qabtay dhulkaasi ciraaq iyo ardadaas dhulkaa kale ee haddaba iraan carada ay degaanna xilliga cumar radi allahu canhu faris baa haysatay lamaa futixa haadani lmisraan saa darteed waa aragtaa de shiicadu cumar cadaawaday u qabaan cadaawaday u qabaan waad aragtaa isagaa muquuniyey oo gacanta ku dhigay mujaamalatan iyo beenbeen bay marka islaamnimo muujisteen gaalnimadiina hoos bay ka wataan marka waa shiicada raafidada waxaan ka hadlayno lamaa futixa haadani lmisraan labada magaalo ee kuufiya basre markii la furtay oo gacanta muslimiinta soo gashay atow cumara dadkii muslimiinta ahaa cumar bay u imaadeen dad wanaagsanoo hadda fiicanna waa jiray faqaaluu waxay dhaheen yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkeediiow ina rasuula اllahi salى اllah alay wasalam xadda liahli najdi reer najdi wuxuu u xadeeyey oo u miiqaadeeyey qarnan qarnu manaasil qarnu manaasil baa nugu toosan oo dhinac naga xigta wa huwa jawrun waa qallooc bay nugu tahay can ariiqina waddadaannada way ka qalloocsan tahay oo haddaan tar ciraaq imaano basriya kuufa aan dhahno aan xaggaa najdi aadno qarnu manaasil kasooka imaano qallooc iyo wareeg bay nugu tahay nuguma toosna wa anagu in aradnaa haddaan doonno qarnan shaka calayna waana dhibayaa qarnu manaasil haddaan xaggeeda aadno najdi meesha ka xarmana reer najdi aan ka xarmana aan dhahno culaas iyo mashaqay nugu tahay maxay kula tahay cumarow qaala fanduruu fiiriya ayuu yidhi cumar xadwuhaa xadwahaa meesha ku toosan min ariiqikum waddadiinna aad socotaan meesha qarnu manaazil ku toosan halkaa ayagaa intaad fiirisaan meeshaasi miiqaad ka dhigta faxadda lahum haddii la fiiriyey waxaa ku toosnaatay daatu cirqi faxadda lahum daata cirq daatu cirqi meesha la yidhaahdo ayuu u xadeeyey cumar radia allahu canhu wa xadiidkan bukhaariga wuxuu ku cad yahay in miiqaatu ahlulciraaq ay daatu cirqi tahay qofkii xadeeyey oo ijtihaadayna uu yahay cumar bn khadaab radia allahu canhu wa ardaa sidana ku cadiyey waxaase soo aroortay fi saxiixi muslim in nabiga calayh salaatu wasalaam uu daatu cirq uu xadeeyey reer ciraqna u xadeeyey sida shaamba shaamba nabiga calayh salaatu wasalaam baa u xadeeyey jucfa xilligaa uu xadeynayay nabiga alayh salaam ardu shaam gacanta muslimiinta kumayna jirin ee nabigu waa sii xadeeyey waana calaama min calaamaat nubuwa nabiga calayh salaatu wasalaam nubuwadiisa inay dhulkaa dhul muslim noqon doono oo xujay ka imaan doonaan oo muctamiriin ka imaan doonaan oo mutawajihiin ilaa kacbati almusharafa dad kacbada u socda ay ka soo bixi doonaan ayuu nabiga calayh salaam ogaa loo waxyooday ciraaqna sidoo kale nabiga loo sheegay marka daati cirqibu kuwana u xadeeyey kuwana jux buu xadeeyey labadaba fii saxiix muslim ay ku sugantahay min riwaayati jaabir bni cabdillaah qaar waxay leeyihiin riwaayatu jaabir fii saxiix muslim ku sugan daciif wey maxaa yeelay yani inay tahay marfuuc ila inay marfuuc ila nebiyi ay tahay maxaa yeeley abu zubayr moxamed binu muslim bnu tadrus almaki yaa wuxuu ka warinayaa jaabir bn cabdillaah markaasu wuxuu leeyahay axsibuhu rafaca shaki buu ku wariyey waxaan u malaynaya inuu rafciyo marfuuc ka dhigay lakiin riwaayo kalea jirta oo can dariiq eh, kale ka imaatay oo shaki aan lahayn aan shaki lahayn taasna waa jirtaa almuhim waxaa xoog badan jamhuurtu waxay u badan yihiin in cumar ahaa radi allahu canhu qaarkoodna waxay caddeynayaan in nabiga alayh salaam uu ahaa khilaaf fuqahada labadaa xadiid baana laysku hayaa sida xooga badana waxa weye nabiga calayh salaatu wasalaam baa xadeeyey cumarra arrintaa muunan ogeyn laakiin waxaa lagu tirinayaa min muwaafaqaatihi muwaafaqaati cumar cumar radi allahu canhu la yaab ma leh wuxuu ahaa nin carabkiisa xaqa ilaahay saaray oo xaqa ilaahay waafajiyey oo hadalka uu ku hadlo uu waxyiga iyo qur-aanka iyo sunnada kusoo degto ayuu ahaan jiray intaasoo shay buu intuu ku hadlay qur-aan kuso dega ilahay ku waafaqay subxaana wa tacaala waafaqanii rabbii wa fii riwaaya waafaqtu rabbii isagoo idabsanaya ayuu leeyahay fii talaain ka badanna waa aheedo waa ka badan yihiin way ka badan yihiin meelahaas waxaa kamid a marka waa soo maray dhowr meel baa jirta ko waxaa kamid aheyd ya masalat alxijaab soo ma ahayn xijaabka markuu ka hadlaya waa kiidii jannada allow haweenkaada xijaab fa yukalimuhuna albara walfaajir aayat alxijaab fasalu min wara alxijaab baa soo degtay iyo aayadaha ku saabsanaa yudnina calayhi min jalaabibihina waxaa ka mid a muwaafaqaati cumar radi allahu canhu oo kale maslatu lasra dadkii asraar ahaa ee lasoo qafaashay xilligii beder halalaayo asaga taagnaa abubakar wuxuu yidhi aan ka qaadano fidyada iskasi iska dhaafno isaga markaa muwaafaqada xaggiisa ayuu ijtihaadkiisaa saxa noqday oo sawaabka noqday maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asra xataa yudkila fi lardi ta saddexaad ya ya qabriga taxriim اlkhamri waa kii ilahay beri jiray taxriim اlkhamri allahuma bayin lana fi اlkhamri bayaana shaafiya fاjtanibuuh haye maqaam ibrahim wاtakiduu min maqaami ibrahima low itakadnaa bu marka hor asaa iktiraaxay wuxuu yii naba allah maan ka dhigano maqam ibrahim meel lagu tukado aayadda waa kuso degtayba minhu maata abada iyadana munaafiqiinta waa kii ka dooday markii dambana aayaddii soo degtay cumar radi allah tana waa kamid marka tanna waa kamidoo waa isagoon ogeyn buu ku dhuftay xadiid baaba soo boodayba xadiid baaba soo booday nabiga alayh الsalaatu wasalaam ka sugan fi saxix muslim iyo keyrkiina ku sugan bab xadaثna cabdالlah بن yusuf التنيسي aخbarana mali can naafic an cabd لlah بn cmr radي الlahu canهuma ana rasuul الlah sal slm anaaka badxa anaaka bilbadxa wuxuu degay baa loo jeedaa anaakadu waa hasha oo la fadhiisiyo neef geela wuu fadhiisiye wuxuu degay bilbadxaai badxa badxadee wey badxa maka iyo badxa madiina ka jirta badxa bidilxulayfa tii dilxulayfe ku taalay togii dilxulayfe mari jiray waa dulcaqiiq ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam dhinac ka degay oo meesha oo uu togu ka daaco ama galajabka ah halkaasu iska degay nabig sal l slam fa sallaa biha waa ku tukaday salaadaas marka culamada qaar waxay u qaateen inay tahay sunno la yidhaahdo ragcatay alixraam ragcatay alixraam qofka muxrimka ee cumro gelayo intuunan ku dhawaaqin waa inuu intuu isdiyaariyo laba ragcadood sunnaa uu tukado lakiin wax xadiidoo ku cad oo sunadaas ayada ah si gaar u sheegaya ma jirto cumuumkan lafdigan waa laga fahmay waxaase nabiga calayh الsalaatu wasalaam tukashadiisaasi waxay ahayd salaadihii faradkaa waxaa soo aroortay sallaa fi اlmadiina arbaca wa fi dilxulayfa eh, ragcatayn casarkii salla duhra afar buu duhur ku tukaday casarkiina dilxulayfa nabiga laba ragcadood ku tukaday marka casarkii iyo maqribkii iyo cishihii iyo subaxii dambe intaas salaadood buu nabiga alayh الsalaatu wasalaam dilxulayfa ku tukanayay kadibna markuu ka dhaqaaqayay buu nabiga alayh salam xarmadoo niyooday fasallaa biha ama weyse intuu weysaystay buu sunat ragcatywudu labada ragcadood weysada ayuu intuu nabiga alay salaam tukaday ayuu ku dhawaaqay way fiican tahay marka adoo weyse qaba oo salaad tukaday inaad niyada la imaato way fiicanta wa kaana cabdullaahi bin cumar wuxuu ah radia allahu canhuma yafcalu dalika saasuu yeeli jiray asagana dulxulafe intuu dego oo salaado ku tugtukado ayuu niyoon jiray xaj iyo cumro wuxuu rabo baabu khuruuji nabiyi sal slam calaa ariiqi shajara bixitaanka nabiga alayh salaam safarada ama xaj ama cumro ama ciid markuu sii socdana waduu ku bixi jiray markuu soo noqonayo waddo kale ayuu nabigu soo mari jiray sala allahu alayh ali wasalam isagoo rabay inay amaakintaa khayrka ah ay makhraati u noqdaan oo cibaadada meelaha cibaadada u bataan rasuulka calayh salaam xikam kaleo fawaaid baran la sheega o ciidankan kusoo maray ada marka dariiqu shajara waxaa weeyaan dulxudayfa ku taallaa mucaras iyo shajara yuu midna markuu maraayo sii socodkuu mari jiray midna soo noqodkuu mari jiray laba waddo wey xadaanaa ibraahim bn mundir qaal xadaana anas bnu ciyaad can cubaydillaah can naafici can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma ana rasuula اlahi sala اla alay slam kaana yakhruju min dariiqi shajara waddadaasi dariiqu shajara la yihaahdo yuu markii usii baxaya maka ayuu ka bixi jiray wayadkhuluhu wuxuu ka soo geli jiray markuu madiine soo galayo oo dulxuleefo soo maraayana min dariiqi lmucarasi mucaraska tacriiska waxaa la yihahdaa annuzuul fi aakhiri leyl istiraaxa qofka xaajiga inuu habeenka aakhirkiisa uu dego waxau jira musaafirka guud ahaan habeenka aakhirkiisa oo la dego in la nasto ayaa tacriis loo yaqaanay marka ayi degaana waa la iska dhigi karaa markuu markaa uu soo socdo ee madiine soo galayo dulxulayfa maraayana dariiq lmucaras ayuu ka soo geli jiray wa ana rasuula lahi waa sidaasuu ku socon jiray xataa maka markuu maka gelaayo kada ayuu ka geli jiray markuu soo baxayana kuda haniyat lculya iyo haniyat sufla ayuu nabiga alayh salam u kala qaybin jiray wa ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam kaana ida kharaja ilaa maka markuu maka u baxaayo yusalii fii masjidin shajara meesha dariiqu shajara haddaad sheegnay masaajid ku yaalay marka masjid ma ahayn musalla uu nabiga ku tukaday meel un iskaga tukada wey meesha qofka uu ku tukadayna masjid waa lagu magacaabi karaa wa iyo alardu masjida ardada waxaa laga dhigay masjid baa laga dhigay ah, waa kii nabiga sal l slam marka meesha ku tukata masjid waa la dhihi karaa yusallii fi masjid shajara buu ku tukaday wa rajaca markuu soo noqdana sallaa bidilxulayfa ku tukaday bibatni lwaadi waadiga dilxulayfa mara togan waadi lxaqiiq la yihahda ee madiina eh, mara ilaa iyo ku shuba muxuu ahaa buurta uxud bidixdu ka mara qaabo ku shuba halkaasaa yaa wuxuu maraa dulxulayfu maraa uu ku tukan jiray wabata xataa yusbixa waaga ilaa uu ka beriya halkaasuuna beryi jiray ilaa waaga u beriya nabiga sala allah alay wasalam waaga markuu beryuu dee magaalada geli jiray caadadiisana nabiga calayh salaam ma ahayn inuu habeennimo guryaha soo galo oo guryaha imaado isagoo safar dhugu ogaa ma ahaan jirin rasuulka sala allahu alay waali wasalam telefoonna lama haysto wax lasii gaarsiinayo oo qofka lalehay sii diyaar garo xaasaska iyo ma jirin marka xoogow agteeda intii la dego magaalada yaa wararka deena la maqli jiray oo markaasuu deena amin dambe jira rasuulka calayh salaam baabu qowli nabiyi hadalkii nabiga calayh salaam uu yihi alcaqiiqu waadiga caqiiq waadin waa waadi mubaarak la barkeeyey tog caqiiq la yihaahdo waa tagan dulxulayfana maree waadi mubaarak buu nabiga ku magacaabay waa tog barakaysan xadaana axumaydiyu cabdullahi bn zubayr almaki qaala xadaana waliid bn muslim bqurashi wa bishru bnu bakr qaala xadaana awsaaci cabdiraxmaan bn camr qaala xadaana yaxya ibn abi kaiir miya xadaثna ckrma أnhu samca بn cabاs radي الlه canهuma yquul inahu samca cmar radي الlahu canhu yquul samictu النabiy sal slm baan maqlay biwaadi الcaqiiq waadi الcaqiiq nabiga oo maraya oo jooga yaquul isagoo leh ataani leyla aatin xalay waxaa ii imaaday mid ii imaaday min rabbi xagga rabbi bu iga yimid waa malkuljibriil malkuljibriil baa xalay xag alle iga yimid oo faqaala yidhi sallituka fi hada alwaadi togan almubaarak ee la barakeeyey ku dhex tuko waqul waxaana tidhaahdaa cumratu fii xaja e haadihi tan cumratu cumro weeye fii xajati xaj la geliyey nabiga calayh salaam waxaa adilada u waaweyn ee laga qaatay ka mid tahay inuu nabigu ahaa qaarin ilan waxaa jirta anwaacu nusug nusuga qofka uu niyoonayo ama waa xaj iyo cumro laisku daray ama waa xaj keligii ama waa cumro keligeed oo xaj ka dambeeya marka nabiga calayh salaatu wasalaam xajkiisa xajatulwadaa cumrana waa ku jirtay cumra fii xaja isdhexgeli bay nabi sala allahu aleyh waali wasalam marka shaahidka hadda musanifka u keena waxaa weeye inaka fi hada salli fi hada alwaadi mubaarak riwaayo kale inaka fi waadin mubaarak faqul cumra fi xaja togaasi waadi mubaarak baa la yihahdaa bacdu ahli اlmadiina culamada ahli lmadiina waxaan ka maqlay oo leh min barakatii waxaa ka ah intii hadda aan qasabooyinkan iyo tuubooyinkan iyo waxaan la helin ceelal baa laga cabi jiray ceelal baa laga cabi jiray marka markuu togaas uu soo rogo biyo meel kale roob kale meel fog ka da-ay oo aan magaaladaba ku di'in baa wixii isagoo biyaha waduu keeni biyaha markuu soo maro togaas ceelasha reer madiina o dhan way buuxsami jireen ceelasha reer madiina o dhan waa u furan yihiin marka min barakatihi xadaثana mxamed bin abubakr xadaثana fudayl ibn sulayman qala xadaثna musa bn cqba qala xadaثanii salim bn cabdالlah can abih radi allahu canhu can الnabiy salى الlah alيه wasalam nabiga ru'ya waxaa la arkay ama ra'aa wuxuu ku riyooday wa huwa fii mucarasin meesha mucaras uriya uriya nusakda qaar haas qorayaan waxaa la tusiyey wa huwa fii mucaras asagoo mucaras meeshii la degaayoy bidulxulayfa laga degaayay oo ah bibatni lwaadi waadiga toga dulxulayfa mara waadi alcaqiiq gudihiisa asagoo jiifa yaa qiila lagu yiri ku riyooday waa waxyina inaka adigu bibadxaa'i mubaaraka tog barakaysan bibadxaa'a mubaaraka tog barakaysan baad jiiftaaye waqad anaaha markaa ku tuka la yidhi oo cumradii xajka la isku dar waqad anaaka bina saalimun wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo cuqba muusa binu cuqba saalim binu cabdillaahi ibnu cumar aabbihii buu ka warinaya xadiidkan siduu aabbihii samayn jiray buu samaynaya wuxuu leeyahay wuxuu ahaa anaaka binaa kiina dejiya saalimun saalim wuuna dejin jiray meesha togaasi iyo badxaa maka mubaarak badxaa madiina dulxulayfa ayuuna dejin jiray yatawakaa wuxuuna ku dadaali jiray yataxara bilmunaahi aladii meeshii iyo booskii kaana cabdulaahi uu ahaa yunuqi kii dejiya yataxaraa wuxuuna ku dadaali jiray cabdullahi bn cumara mucarasa rasuulilah nabiga meesha uu degi jiray sala allahu aleyh wasalam wa mucaraska nabiga uu degi jiray asfala waa ka hooseeya min almasjid aladi masaajijka bimadni waadi waadiga dhexdiisa masaajidka marka dambe laga dhisay waa hoos buu ka xigaa meesha nabiga ku tukaday baynahum dadka meeshay kututukanayaan iyo wa bayna ariiqi wadadan isku xoolaysa makiya madiina iyo wasadun u dhexeeya min dalika midkuu nabiga ku tukaday waa soo maray waxaan soo maray wixii xadiidkii dheeraay ahaa amaakintii amaakintii cabdullahi bin cumar radia allahu canhu uu ka sheekayn jiray nabiga meeshuu uu ku tukayey iyo meeshuu degay iyo meeshuu fadhiistay iyo madiine iyo maka dhexdooda ayuu kana intaa kamid waan soo marnay marka baynahum dadka meesha ku tukadanayo bayna dariiqi waddada iyo wasatun udhexeeya min dalika midkaa nabiga uu ku tukaday kan ma aha dadka ku tukanayaan bule baabu qasli khaluuqi khaluuqa waa wax diib iyo baraafuun laisku dardara weeyaane khaliid oo laisku dardaraye in layska dhaqo alaaa maraat saddex jeer min afiha dharkan laga dhaqo in maryaha laga dhaqo waxaa soo aroortay caaisha radi allahu canha xadidkeeda waa noo imaan doonaa insha allah waxay leedahay dayabtu rasuul lah sal slam liilihi liixraamihi qabla an yuxil liixraamihi qabla an yaxrum intuuna weli xarmanin dib baan u mariyay nabiga alayh isalaatu wasalaam markuu xalaaloobay taxalul awalna waan u mariyay bay leedahay marka markay u marisay nabiga intuun weli xarmanin oo niyoonin waxay leedahay kaanii araa wabisa iibii fii mafaariqi rasuuli ilah iibka cadidiisi moodaa nabiga ala slam sheexadiisa iyo madaxiisa inaan amminkan arkadi moodaa iftiinkiisi iyo dhalaalkiisii wax burcad ahaanoo lasmaryu ahaa miski ah ayuu ahaan jiray xadiidkan marka wuxuu caddaynayaa in qofka muxrimka ama xaajiga ama cumrada gelaaya intuun weli xarmanin inuu dhaashan karo oo saliidsan karo oo ismarin karo baraafuun iyo udgoon ayaa laga qaadanaya xadiidkan soo socdana ninka acraabiga ah nabiga asagoo kooti qaba u imaaday oo cumro soo niyooday jiciraana wuxuu yihi nabiga alay slam diib iyo barafuna iska soo badiyey wuxuu yihi iska siib kootin horta kadibna iskana dhaq ayuu nabiga alayh isalaatu wasalaam marka qabla alixraam intuuna xarmanin buuna soo marsaday labada xadiid marka daahirkooda waxaa noda iskhilaafayaan tacaarud ayaa ka jira culimada waxay ku jamciyaan laba maslag bay qaadaan maslaga waa maslaku tarjiix maslagna waa maslaku naski maslaka tarjiixa waxa weye in la rajaco la jamciyo caaisho waxay ka hadlaysaa qofka muxrimkaa xaj iyo cumro niyoonayo intuuna weli xarmanin dhiib buu marsan lakin xaggee marin jidhkiisu marin marada ma marinayo hadduu marada mariyo marada iyada ah dhiibkii uu jidhkiisa mariyey jidhkiisay ahaan lakiin hadduu dhiibka uu mariyo maradii ixraamka u mariyo hadhow markuu niyoodo isagoo muxrima dhiibkii asagaa marada ku yaalla jidhkiisa maraya jidhkiisu mari marka waxay la noqonaysaa isagoo muxrimahaa oo maxduur min maxduuraati alxaj ku dhacay oo diib iyo baraafuur ismariyey ayuu noqon saasuu noqon marada marka lama marinayo marada haddaad iska marisana waa inaad iska dhaqdaa taas waa waa waa midda caaisha xadidkeeda lagu xumbaaray amaa ninka caraabiga waxaa laga hadlaayay g muxuua kootigiisi iyo wixii marayiibuu ismamariyey maradaasa waa waxa la diiday labada xadis saasa lagu jamcinaya acraabiga marka la leeyahay iska siib maraduu mariyey caaisha markay leeyahay waan u mariyey nabigana jirkiisay marisay jirka lama diidana marada la diidaya marka waa jamac maslaga kale waa maslaku tarjiix oo waxay leedahay waxaa weeye xadiidkan caraabiga ah kootiga iska siibtaa jiciraana wey cumradii nabiga calay salaam uu soo cumraystay jiciraana sanadkii sideedaad hijrada bacda fatxi maka ayay ahayd waa sanadkii sideedaad taarikhda waa la yaqaana caaishana radi allahu anha waxay ka hadlaysaa xaajatulwadaac laba sano kadib bay ka hadlaysaa marka almutaahiru yaqdii cala mutaqadim waxaa mutaakhirkee dambe ayaa mar walba wuxuu nasakhayaa midkii hore mutaqadimka xadiidkan caraabiga marka waa la nasakhay waa la nasakhay labadaas maslak bay qaadeen maslakul jamci baana owle oo fiican maslku jamc muxuu awlo ku yahay an sheegi kara limaada maslku اljamci awla masaaliki uu yahay ah. ya lianna fiihi icmaalu adila icmaalu daliileyn a ah. wa icmaalu اlkuli awlaa min ihmaali اlbacdi in dhammaan adilada la camal siiyo oo la yihahda kana sidaan loo wadaa kana sidaan loo wadaaba ka fiican in maaragtay midkood la tuuro la yihahdo waa la nasakhay qaala abu caasim wuxuu yidhi waa sheekhiisii laakiin tacliiq ahaanba hadda ku warinayaayo dariiqadaana dhowr jeer waa isticmaalay abu caasim annabiil mararka qaar waa kaga wariyey marra tacliiq buu kaga wariyey marra toos buu abu caasim leeyahayo hulaafiyaadka ragga wariyuu ka mid yahay abu caasim akhbaranaa ibnu jurayj qaala akhbaranii caطaa ana safaan binu yacla akhbarah ana yacla yacla binu umaya munaya oo hooyadiiana waa lagu abtiriyaaye qaala licumar radi allahu canhu wuxuu ku yidhi arini nabiy yaclow in badan baa nabiga la joogtay ood aragtay asagoo waxyi ku socdo arinii waxaa tustaa annabiya nabiga calayh salaam xiina yuuxaa ilayhi marka loo waxyoonaayo nabiga waxyi ku degaayo weli ma arkine itus buu yidhi qaala wuxuu yihi fabaynama anabiyu xilli nabiga calayh salaam biljiciraana meesha jiciraana la yidhaahdo uu maraayo jiciraanana waa markii xunayn iyo daaif iyo dagaalkii laga soo gadoomay xoolihii qaniimadii faraha badneed ee nimankii hawaasina ahaa xoolahoodii meeshii lagu qeybiyey ayaa jiciraana ahayd nabigana waa ka soo cumraystay marka jiciraana markuu nabiga maraya calayh salaam wa macahu min asxaabihi asxaabtiisa kooxahana way la socdaane jaahu rajul nin baa u yimid acraabi wey riwayo kale cadays faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah kayfa taraa seed u aragtaa fii rajuli nin axrama xarmaday bicumratin cumro wa huwa isaga oo mutadamikun isku dharoobay oo iska badiyey bidiibi diib diib buu iska badiyey fasakata nabiyu sal slam saacatan xoogow buu nabigu aamusay daliil haddaan la nabigu waxyiguu sugi wamaa yandiqu can اlhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa iskama hadli jirin rasuulka sala اllahu alayh waali wasalam waa aamusay fajaahu lwaxyu waxyigii baa u yimid waana waxyi sunnadii nabiga xadiia wey hayru mutli weeyaan qur-aanka iyo axaadiista labaraba waxyi inay yihiin baad garanaysaa faashaara cumaru radia allahu canhu cumar waxaa lagu ogaa noo sheeg yacla wuxuu ku ogaa ii sheega nabiga waxay ku degi ashaara cumar radia allahu canhu wuxuu ii sheegay ilaa yacla yaclu gacanta u taagay warsoorad buu yidhi faja'a yacla waa yimid wa calaa rasuuli lahi sal sl nabiga korkiisa foobun maro qad udila bihi la haray nabigoo mare loo dalaalimeeyey oo waxyii ku degaayo calayh salaam isma dhaqaajin jirin rasuulka marka ayada xaaladiisana isbedel baa ku dhici jiray jismigiisa dhidid baa ka soo daadan jiray waa kuurin jiray waa isbedeli jiray rasuulka sala allahu aleyh wasalam inaa sanulqi calayka qowlan haqiilan baa ku socda qur-aankaa ku degaayo culus iyo wayiga nabiga ale waxyiga kale sunnadaba lababa culusin fa adkhala ra'sa yaclaa madaxii buusaa u geliyey maradii dalaalintii nabiga loo dalaalimeeyey fa idaa rasuulu llah wuxuu arkay nabiga calayh salaam oo muxmarulwajhi muxamirulwajhi wejigiisa uu casaadoo guduutay wa huwa yaqid isagoo hurinaya sida qof hurdoo hurin oo kale iyo dadka xanuun ku dhaco hura iyo soob baa ka baxaya uma suriya canhu waa laga fayday nabiga alayه الsalaam inyar in yar ayuu usoo miirsaday faqaala wuxuu yihi ayna اladii awaki sa'ala weydiinaya can اcumra awa ninkii cumrada isu'aalayey buu nabigu sal اla alay slam yihi fautiya birajulin fautiya birajul nin baa loo keenay kii asagaa wey waa kan baa la yihi faqaala wuxuu yihi iksari iiba horta iibka iska dhaq <clears throat> alladii bika kugu sugan alaaa maraat saddex jeer dhaq iska nadiifin baa loo wadaa wu arki doontahay wazac canka aljubba kootigan aad qabtana iska siib ilan qofka xaj ama cumro ku jiro wax mukhiida looma ogolo wax talan oo jirka loogu talagalay lama ogolo inuu xidho kootigan iska siib wasnac samee fii cumratika cumradaada kamaa tasnacu fii ajika fii xajatika xajkaada saa samayn jirto o kale cumradana samee marka waxaa laga qaatay ninkan xajka waa yaqaanay jaahiliyadii in laiska ilaaliyo baraafuunka laiska ilaaliyo dharka mukiidka waxyaalihii baqaayaat milata ibraahim alxaniif nabi ibraahim alayh salam miladiisii ka soo hadhay ay ku camalfali jireen ayay ka mid ahayd laakiin cumrada wuxuu u maleeyay inay ka duwan tahay saas darteed khilaafkaasu la yimid nabigu wuxuu ku xawilay marka xajka saas samayn jirto oo kale cumradana samee qultu licaa qaailku waa ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziiz baa wuxuu leeyahay qultu licaa waxaan ku idhi araada alinqa nabiga alayh salaamna wuxuu ola jeedaa nadiifin iyo dahirid xiina goortii amarahu uu ninkii amray an yaksila ثalaaثa maraat saddex jeer inuu diibka iska dhaqo markuu nabiga amraayey ma saddexda ma shardiba mise masalada waxaa loola jeedaa un iska nadiifi inqaab loola jeedaa miya qaala nacam haa buu yiri ah, maaha marka horraysa hadda kaa dhaqanto waa kuu filan bu ka wadaa ah. marka labada xadiid xadiidka caaisha soo socday midkan waan sheegnay ujuda iyo qaabka lagu jamcin karo baabu طiibi cinda alixraam marka la xarmanayo intaa weli la xarmanin oo طiib lismariyo way fiicanta waxaa la marayaa muddo dheer baad dharka ixraamkaa qabaysaa oo aadan wax udgooniya waxba isticmaalaynin oo laga yaaba in kuleel iyo zaxmi iyo cariiri daran aad marto tagayuru raayaxa marka suudhi baa isbedelaysa inaad dhiib iyo udgoon iyo ismarmariso oo meelaha maraafiiqda iyo meelaha laabitaanka iyo iska marmariso way fiican tahay wamaa yalbasu muxrimka waxuu xidhanaya waa laga hadlaya idaa araada markuu doonaya yuxrima inuu xarmado oo xaj ama cumro uu niyoodo dharka uu xidhanayo maxay ta wayatarajalu wabaabun anahu yatarajal inuu shallaysan karona waa la sheegayaa oo hadduu timihiisa iska shallaysta dhib male wayadahinu waa subkan karaa saliid iyo subag iyo waxaan udgoonan oo baraafuun aan lahayn waa ismarin karaa wa qaala ibnu cabaas wuxuu yihi radia allahu canhuma yashamu qofka muxrimka ama yushimu lmuxrim yashumu wuxuu udugsanayaa oo sanka saari almuxrim muxrimka alrayxaan rayxaanta asha rayxaanta la yihahdo ee geedaha ee udgoona sanka saa loo saarto waa saaran kartaa buu ku leey liannahu iib iyo baraafuun jirkaada ku haraaya ma aha wayanduru fi lmira'a miraadu waa okyaalaha iyo muraayada iyo waxaana waa isku fiirin karaa wayata'adaa wayatadaawa waa isku daaweyn karaa bimaa saliidaha uu yaakulu wax ku cuno azayti zaytuunka iyo wasamni subaga cuntada inuu ku cuno soo looma ogolo waa isku daaweyn karaa hadday jilfaha lugaha ay ka jilboobaan oo safan ka dilaacaan oo nabar u yeesho saliiddaa iyo subagaa iyo shashafada waa marsan karaa waxba dhibaataa ma laha suur waqaala cadaa cadaa bin abi rabaa wuxuu leeya yatakhatamu qofka waa fargashi waa isticmaali karaa qofka isagoo xaj iyo cumro ku jiro fargashi farta waa gashan karaa waxba dhibaato ma leh waxaa la mida saacadii iyo ookiyaanihii nadaaradii iyo kiishadihii waxaasoo dhan ba dhibaato ma laha walam tara caaishatu maynan arkin bitubaani kastuunta baasan wax dhibaato ah tubaanku waxaa weeye sirwaan indhaaniga sirwaalka yaree gaaban wey tubaan la yidhaahdaa baasan wax dhibaato ah maynan arkin liladiina kuwii inay xidhaan yarxaluuna raraya hawdajahan hawdajkeeda hawdajka caaisha radia allahu canha baalay gabdhaha galaan oo gura ah oo intay galaan deena lagu qaado oo gaariga ama ratiga muxuu la dul saaro ratiga la dul saaro ayuu ahaan jiray hawdajka nimanka ya ya takatamu fargashi ya ah, waxaan ka booda miya wayalbasu wuxuuna xulan jiren alhimyaanu kiishad himyaanku waa bahashan oga lagu xidha ee lacagaha iyo alaabta lagu gurto wey himyaan ah, kiishadii wey waa baal suun ahaana wey hadda mare iyo waxbaa la toshaa ah, mareha hadda la tosha ay xujada ku ridaan alaabta iyo mobilka iyo rumayga iyo waxaasaa lagu ridanaya daawada lagu ridanaya iyo sahayda shilimaha lagu ridan iyo bahal de hadda ay e, hore la xidhan jiray waa jirta oo dhakab laheed odayaashu ay xidhaan mm-hmm. marka himyaanka kaa wey ayib wadaafa ibnu cumar radi allahu canhuma ayib halkaa ma idinka saasu idin ley soo ma hadda idinka maba gaarini meeshaas marka horeba ana waxaan maraya waytaaddaa bima yaakulu zayta wasamna soomeen waan gudba miya takhatumkaan ku booday wa qaala caddaa wey yatakhatam labadaba markaas as kale labadaas as kale yatakhatam wayalbasu lhimyaan labadaba cadda ayaa isticmaal yaa sheegay waana sidaas wa طaafa ibnu cumar radi allahu canhuma cabdullahi bn cumar kacbadii buu dawaafay wahuwa muxrim isagoo muxrima walxaal qad xazama uu xidhay calaa badnihi calooshiisa bihawb maro calooshuu maro iskaga xidhay ah, hadaad maro caloosha ku xidhato ood xiraamkaha ee hoos u degsanaa aad kor ugu soo qaadato waxba dhib ma walam tara caaishatu caaisha mayna u arkin bitubaani tubaanka waa kastunta wey ba'sa wax dhibaato ah liladiina kuwa yarxaluunahu dajaha halkaasaan ku Ah, hawdajkeeda kuwii rabahayay waad xihan kartaan bay tiri kuwa ratiga raraaya ee cayninaya ee alaabta qaadaya ee laba goob ayna qabaan waxaa dhici karta cawradooda inay faydanto kastuun iska xidhay bay tiri way fadwootay caaisha radia allahu canha marka waa fadwadeedii ijtihaadkeeda caaisha ilaa culummadu waxay ku tageen wax allaala wixii mukiid ah oo dhan inaan la ogoleen kastuunta qofka uu xidhanayo iyo fanaanada garankaa iyo shaar iyo khamiis waxoo dhan lama ogolo wax allaala wixii loo tolay jidhka lagu tolay oo idil waa mamnuuc maxduuraat ixraam uu soo geli xadaثna mحamed بن yusuf الفiryani mحamed بن yusuf qال xadaثna سfyaan بن عuyayna عan maنsuur بn mctamir عan سacيid بn jubayr qaala kaana iبn cmr radي الlahu canهuma wuxuu ahaa ydahinu bالzayti zaytka waa zaytunka saliida wey waa ku subkan jire muxuu ugu subkanaya ibnu cumar wuxuu leeyahay waa markuu ku subkanayo waa goorma horta waa intaan weli la xarmaninba marka la xarmado saliidda waa lagu subkan karaa asaga marka wuxuu leeyahay haddii aadan xarmanin dhiib iyo baraafuur inaad ismarisa ma aha buu leh oo wuxuu dhihi jiray laan ualiya biqaطraan laan uطaliya biqiطraan axabu ilaya yani baalkan daamulka la yidhaahdo iyo xoolaha cabada la mariyo iyo inaan ismariyo axabu ilaya min an atadayaba uma usbixa muxriman inaan intaa diib ismarmariyo anoo diibkaasi qaba aan muxrim haddana aan ku dhawaaqo anoo daamul ismariyaan ka jeclahay buu hi jiray saa darteed isagoo weli xarmanin buu ka fogaan jiray diibka cabdullahi bin cumar aabihiina sidaasu ahaa cumar radi allahu canhuma caaisha marka radin jirtay inkiri jirtay marka wuxuu leeyahay kaana ibnu cumar radi allahu anhu yudayn bn zayd fadakartuhu mansuur baa wuxuu leeyahay dakartuhu waxaan u sheegay arrinkaas ibnu cumar liibraahim ibraahim ibnu yaziid annakhaci qaala markaasuu ibraahim wuxuu yidhi maa tasnacu biqowli hadalkiisa maxaad ku samaynaysaa wey ah, manaa hadalkiisaas cabdullaahi bnu cumar daliil iyo nas buu ka hor imaanayaa sidaas darteed wax la qaadanaya ma aha wax la qaadan ma aha qaala markaasuu dar wuxuu yidhi xadaanii اlأswad ibraahimkii wey aswad baa igu warramay can caaisha radi allahu canha buu ka warramay qaalat caaisha waxay tihi kaanii anduru inaan arkaaad i moodaa marka ibnu cumar loo sheegay oo la wuu diidan yahay inuu saliid iyo saliid bu ismariyaayo barafuunku diidan yahay ya waxay dhihi jirtay nabigaan u marin jiray calayh salaam waxaana moodaa haddaba inaan arko ilaa wabiisi tiibi diibka nabiga calayh salaam aan u marin jiray caddidiisa fii mafaariqi rasuuli illahi waa muxrim waxaan hadda biyahee laisku buubuufiya ama lasmarya wax wuxuu ahaa la arkaayo oo qofku intuu marsado ku baaqi noqonayo ahaa cadidiisii inaan arkaadi moodaa nabiga mafaariqdiisa mafaariqda waa jamcu mifra mafriq waxa weye waa sheexada marka madaxa meel walba waad ka sheexeen kartaa sheexadaas nabiga alay salaam uu tibihiis markuu shalaysta uu ka sheexeeyey ayaan marmarinaya beelada halkaasu dee asagoo cad ayuu ka muuqday xadaثna cabdالlahi بن yuسufi qaal akhbarana malik can cabdiرaحman بn اlqasim can abihi can caaisha radi allahu canha zawj الnabi sal slm qaalat kuntu uطayibu rasuula الlah nabiga alayh salaam baan dhiibka u marin jiray beelada liixraamihi liأjli ixraamihi xarmashadiisa uu isku diyaarinayo diyaargarowgiisa dartiis baan u marin jiray anaga dhiibka marin jiray inuu qabaysto ciddaha iska jaro timaha hoose iska xiiro isnadiifiyo qofkaa la rabaa waxyaalaha marka xarmashada laisku diyaarinayo waxaa kamid a inaad dhiib iyo udgoon ismariso barafuun ismariso marka liixraamihi baan u marin jiray markuu xarmanayo darteed xiina goorta yurimu uu xarman rabo intaan weli niyooni wey kol haddaad niyooto lama ogol inaad ismariso cudgoon walixilihi markuu xalaaloobana waan u marin jiray qabla an yaduufa bilbeyt intuun kacbada dawaafin taxalulkan waxaa la dhaha taxalulawal markuu intuu jamratulcaqaba tuuro timihii uu xiirto intaan dawaafulifaadihii la aadin ka hor taxalulawal waxa la yihahdaa meesha dhacaya oo qofka waxaa u bannaan wixii xajka dartii looga xarimay dhammaan waxaan haweenka ahayn oo xaaskiisa iyo galmada idooda ciddiisa aan utegideeda ahayn inta kale waa u bannaan tahay diibka markaa markaas u marin jiray bay leedahay tanna marka bacd ala'ima oo qabaa diibka wuxuu raacayaa haweenku raacayaa ayaa lagu radinaya baabu man ahalla mulabida qofkii xarmada buu ku saabsan yahi oo xajkii iyo cumradii niyooda mulabidan xaaluu yahay mid madaxa xaraarsaday talbiidku waxaa weeyaan madaxa ood marsato wax sibqi ah oo muxuu ahaa xabag ahaana iyo malab iyo wax bay marin jireen mahal xaraar la dhaajiri jirta reebaadiyaha meelaha isticmaali jireen oo timaha la marin jiray oo madaxa inti lagu malaaso xoogo ood ukaadiso wax allaala wixii wasakha dhan baa kaa duulaya marka hadhow qabaysato injirta iyo o dhan baa raacay marka nabiga calayh salaam asagoo xarmanaya xajkiisa iyo cumradiisa waxaan arkay madaxa xaraarsaday oo baashaa marsaday sibqigaaya iyo mxuu ahaa xabag ahaanta xadaanaa asbiq ibnu farajin qaala akhbarana ibnu wahbin can yuunisin can ibn shaab can salim can abih an radia allahu canhu cabdullahi wey qaala wuxuu yii samictu rasuul lah sal slam baan arkay samictu rasuula baan maqlay yuhiyu asagoo xarmanayo labayk allahuma xajan leh mulabidan xaala kowni mulabidan uu yahay mid madaxiisa hagaajistay oo baashaa saartay talbiid wey waxbuu madaxa ku dhajiyey sababtuna waxaa weeyaan uu saa u yeelay nabiga alayh salaam musaafo dheer baa la qaaraya ilaa sagaal beri buu maka usii socday kadib buu haddana xaj sii galay nabigu qaarin buu ahaa ma xalaaloobine maalinta tobnaad kadib maalinta tobnaad wx ka dambeeyey buu taxallulay rasuulka alayh salaatu wasalaam intaa madaxii marka sigada ku dhacaysa iyo kuleelka iyo dhididka waxaasoo dhan nadaafad buu u baahan yahay rasuulka sala allah alay waslam ka saxaabadiisana u jideenayaa marka talbiidkaasuu nabiga sameeyey calayhi salaatu wasalaam waxayna tusaysaa markuu madaxa uu baashaa marsaday inuunan xalaaloobi doonin bilcumra uuna ku xalaaloobi doonin cumrada dadka ay intay la imaadeen ay xalaaloobeen nabiga alay slam markii la adigoo nabi allow xafsaa waxay ku tiri yaa rasuul allah dadku way xalaaloobeen cumradoodii adigana maada xalaalin waase markaasuu wuxuu yihi labadtu ra'sii waqalladtu hadyi falaa uxilu xataa anxar ilaa aan neefkan xoolaha inaan wada aan gowraco maalinta yowmunaxriga maalinta tobnaad timahyga waad aragtaa saan yeelay timahaygana ma xiiraayo xoolahaygana ma gowracayo ilaa waktigii laga gaaro baabulhilaali cinda masjidi dilxulayfa wuxuu ku saabsan yahay alhilaal xarmasho la xarmado cinda masjidi dilxulayfa lagu xormado masjid dilxulayfa dee waa miiqaadka soo marayna hadda mar dhow xadaana caliy bn cabd illahi qaala xadaana sufyaan ibn cuyayna xadaثana musa bn cqba samictu salim bn cabdiلlahi qala samictu ibn cmar radi allahu canهuma xadaثana cabduلlahi ibn maslma sheikh الbukhaari wey can maliki can musa bn cqba can salim bn cabdiلlah anahu samica abahu yaquul ma ahla rasul la sal slm min cindi اlmasjidi masaajidkan yani ma ahla rasul lah sal slm ila min cindi اlmasjidi masaajidka agtiisa yani masjidi dilxulayfa agtiisuu nabiga alayه الsalaam ka xarmaday wuxuu dhihi jiray hadihi اlbayda alati takdibuuna fiiha rasuula sl slm calaa rasuli sl slm wallahi ma ahla rasul ila min cindi masjid masaajidka dulxulayfa agtiisu nabiga kaxurmada ka xarmadaye meeshan baydaada ehe taagga ehe banaanka kamuuna xarmanin inuu baydaada ka xarmanin axaadiis saxiixa kusoo aroortay min riwaayati jaabir bin cabdillahi kayrkiis ee cabdullahi bin cumar wuxuu arka maqlayey markuu nabiga alayh salaam masaajidkii uu ku tukaday ee uu xarmaday hashiisa markay ku istaaga istaagtay kadib baydana waa ka xarmado saxaabo kalaa maqlay saasaa lagu jamciyaa saasaa lagu jamciyaa halkaas ka joogo bilahi tawfiq sala allah wasalam calaa nabiyina mxamed